الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna بma علمتنا وعلمنا ma ينفعna وزدنا علما qال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab bاب الصائم إذا أkل أو شhربa ناasيا siyaamkii baan ku jiray soomkuna waxaa weeyaan alimsaaku can اlmufatiraat min akli wa shurbi wa jimaaci min duluuci اlfajri saadiqi ilى اlgurub ilaa guruubi الshams in waxyaalaha soonka buriya oo ama cunitaana ama cabida ama shahwaha la iska ilaaliyo marka akliga iyo shurbiga cabidda iyo cuniddu waxay kamid tahay waxyaalaha soonka buriya waa goorma laakiin hadduu u cuno qofka asagoo garanaya oo xasuusan si camdi iyo kasana ula imaado khiyaarkiisana uu ula imaado midaasi hadalkama taagna inuu soonka ka buri doono weliba qaarkood baa qaba kafaara weliba dushiisa ah soonkana waa ka buray hadduu kas u cuno u cabo wa calayhi اkafaara bacd ahlicilmi baa sidaa qaba maalig baa kamida maalikiyada oo waxay leeyihiin ninkii haweeneydii si jimaacay nahaara ramadaan haddii lagu yeeshay kafaarada muqalladada ee culus ee nabigu uu sheegay calayh salaam cidqu raqaba idcaamu sitiina miskiina siyaamu shahrani mutataabicayn sababtu waxaa weeyaan intihaaku xurmati soom soomka xurmadiisii oo la qarariyey oo cunid iyo cabitaan darteed lagu buriyey wey akliga cafwan oo jimac lagu lagu qarariyey jimac dartiis intihaak xurmatu soom liajli jimac jimac daraaddiis waxaa lamid a ah hadduu cunid iyo cabid uu soomkii ku buriyo ayadana waa lamid bay qaarkood dhaheen qiyaas bay la imaadeen laakiin jamhuurtu waxay leeyihiin hadduu cuno oo cabo soonkii waa ka buray toobana waa laga rabaa maalin kalena wuu qabanaya waxaa laakiin musanifka hadda uu ka hadlayo waxaa weeyaan hadduu yahay qofka wax cunaya wax cabaayo qof naasi oo halmaansan isagoo halmaansan buu iska cunay oo iska cabay midkaa wey midka ay ayaguna jamhuurta iyo maalig isu khilaafeen oo jamhuur leeyihiin laa yajibu calayhi qada wax qada oo ku waajibay ma jirto binasi اxadiiث falyutima sawmah buu nabig alayه الsalaatu wasalaam yihi fainama adcamahu اllah wasaqaah ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey meesha imaam maalig iyo sheekhiisa rabiica bin cabdiraxmaan rabiicat ara'y iyo layth ibnu sacdi ay qabaan soonkiisii waa burayaa wa calayhi alqadaa wa qaala caطaa wuxuu yidhi ibn abi rabaax in istanhara hadduu sandaarsado istinhaarka waxaa weeyaan bacda alistinshaaqi biyihii buu san ka geliyey fastanhara waa iska soo firdhiyey marka istinhaar sidiisaba wuxuu imaadaa goorma istinshaaq kadib marka ida stanfara hadduu biyihii iska soo biifsiiyo oo marku uu sanka daarsado biyihii geliyo uu iska soo saaro hadda wuxuu wadaa dee istishaaqi buu ka wadaayo xaaladaasi fadakala almaau ay biyihii galaan fii xalqihi dhuuntiisii xalqiisii iyo dhuuntii bay gaareen isaga oon u qastin laa ba'sa in lam yamlikhu ayuu ku laa ba'sa in lam yamlik hadduunan arrintaasi awooddiisa isaga iyo ikhtiyaarkiisa una aynan ahayn oo awood la-aanun ay iska dhaafaan biyihii cuni ay galaan wuxuu leeyahay laa baasa waxba dhib ma laha laakiin haddii isaga awooddiisa iyo khiyaarkiisii iyo kas uu biyihii u geliyo taa iyado waxaa weeyaan waa burinaya walidaalika xadiidkii laqiid ibnu sabra fi sunanka ku saabsanaa nabiga alay slam wuxuu yihi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman waa la kala saaray marka markaad sandaarsanayso saa'im haddaad tahay haddaad saa'im ahayn haddaad sooman marka horeba sandaarsiga ku xeeldheeran laakiin adiga oo sandaarsigii biyihii iska gelays caadaya de hadday kugu tagaan laa ba'sa waxba dhib ma laha maxaa yeeley awooddaada iyo mulkigaada ma aha wa qaala axasanu xasan wuxuu yidhi xasan ibnu abilxasan albasri raximahu اllah imaam min aimati taabiciin weeyaan in dakala hadduu galo xalaqahu dhuuntiisa adubaabu daksi daksi iyo waxyaalahan baalaleeda duuliba afka dalaq ka soo hadlay falaa shaya calayhi waxba korkiisa ma ahaanin wax korkiisa ah oo soonkiisi gaaray ma jirto maxaa yeelay wax ikhtiyaarkiisa uu u qastay ma aha marka laa yukalifu اllahu nafsan ilaa wuscaha wuscigiisii awooddiisa maaldaqsi buubaayo oo afka dala ka yidhi dhurda duulaayo afka dala ka yidhi wa qaala xasan wuxuu yidhi mar labaad xasan bsri wa mujaahid ibnu jabrin in jaamaca naasiyan falaa shaya calayh hadduu jimaaca reerkiisii asagoo halmaansan soonkii halmaansan yahay fajaamaca falaa shay aley wax korkiisa maaha qadara korkiisa maaha ma qadaynaayo kafaaradii ninkii u qastay jimaacana lagu lahaa oo kalena laguma leha sidaana waa maxaa weeyaan aimada way isku khilaafsan yihiin jamhuur culamaa baa sidaa qaba naam jamhuur culamaa sidaa qaba nacam maalik iyo axmed iyo wejhun lishaaficiya qaar baa waxay qabaan jimaacu nisyaan ma galo lanna muqadimaad buu leeyahay bay leeyihin intaasoo muqadimaada intuu nisyaan kusoo dhaafo inuu jimaaci weynaa ku dhaco naasiyan isagoo halmaansan wax dhici kara ma aha saa darteed ninkii jimaaco o yihahda naasi baan ahaa kalcaamidi kii u qastay buu lamid yahay qaar baa halkaa la taagan laakiin rabbanaa laa tuaakhidnaa in nasiina way taaganta iyo ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam in laga kor yeelay oo laga dhaafay can alkhaطa'i waاnisyaani wama stukriu nisyaankaas marka caam weeyaan qaala xadaثana cabdan cabdالlahi bn cuثmaan bn jabalةa bn abi rawaad almarwazi qaala akhbarana yaزيid bn zurayci qaala xadaثana hishaam qaala xadaثana ibn siriin can abi hurayra radي الlahu canhu can الnabiy salى الlaه alيه waslam qaal wuxuu nabigu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam idaa nasiya hadduu qofku halmaamo soonkiisi faakalahu wax iska cuno wa shariba iska cabo falyutima sowma soomkiisa dhamaystirto waa u jiraaye ha sii socdo fainamaa adcamahu waxaa quudiya allahu ilahay baa quudiyey ow sakaa wax isaga awoodiisa ma aheene subxaana wa tacala ila waa xasuusin karay waa xasuusin karay soonkiisa hadduu marka unan xasuusanin ilahay baa u qariyey hishaamka aad soo maray distiwaayi weyaan hishaam bin abi cabdillaahi addistiwaayi nacam ama ibnu siriin haddi laska idlaaqo waa moxamed moxamed ibnu siriin wey ayuu ku dhacaa laakiin afka waxa uu ku hayo isagoo afka ku hayo hadduu xasuusto waa inu iska tufaa hadda afka baangeliyey ma dhahayo uu kusii wadi maayo baabu siwaa baabu siwaaki ratbi rumayga qoyan iyo walyaabisi rumay angegan oo lisaa'imi qofkii soomanaa uu ku rumaydo ka waran labadiiba waa isku daray alradbu walyaabis inan wax farqiga udhexaynin buu musanifku ishaarayaa waana soo maray markii uu weydiiye yidhi midka radbigaa ah wuxuu leeyahay ina lahu dacam inuu taabici waa kii dhahayey walmaau lahu dhacmun wa anta tumadmid biyahaba dhadhan bay leeyihin waana kula luqataa marka hadduu rumayga uu dhadhan leeyahy hadduu dhadhan lahayn hadduu gegan yahay hadduu qoyan yahay isku mid weeye laakiin hadduu qoyan yahay ama uu googa'ayo ama waxyaalo maaragtay ay la socdaan raayaxa iyo wax macjuunka la dhehe hadda buraashka lagu rumaydoo kale iyo waxyaalahaasi marka haddii inuu iska ilaaliyaa la rabaa haddii uu laqo soonka waa ka buraya wayudkaru can caamir bn rabicata qaala ra'aytu nabiya sala اlah alيه wasalam baan arkay oo yastaaku rumayanayo wahuwa saam isagoo sooman maa laa axsi inaanan tirinba kerinba koobi karin walaa acudu aanan tirin karin waxaanan tirin karin koobina karin ayuu yihi siqatu tamriid buu ku wariyey tacliiqaas bukhaari wa qaala abu hurayra radi allahu canhu can nabi sal slam lowlaa an ashuqa calىa ummatii la amartum bisiwaak ummaddayda inaan dhiba haddaana ka baqaynin waxaan amri lahaa siwaak iyo rumay kaas waa xadiis marfuuc aho mawsuul aho saxiixa weeye liamartahum bisiwaaki cinda kuli wuduu'in weyse kasta inay rumaydaan ayaan amri lahaa bu amru liijaab baa laga hadlayaa waajib ahaan baan u amri lahaa wa rumayga iyo rumayashadu inay sunno tahay manduubkooda uu ma'muuraadka soo gelaayo taa ayagoo wax iska cad oo waa manduub waana ma'muura waa lais amri lakin amar ilzaami ah oo waajiba ma ahee waa mid sunna iyo istixbaab ah oo sunnanimo ah marka waan amri lahaada nabiga uu ka istaagay waxaa weeyaan imtinaaca lowlaa an ashuqa xarfu imtinaac imtinaaci weeyaa an ashuqa cala ummat bisiwaak laakiin ma amrino waxaan ka baqaayaa mashaqadaasaan oga baqaayaa cinda kuli wudu ah. xadiikaas maxaa sheegnay waa xadiis saxiixa laakiin ahartaa ah hore wayudkaru can caamir inta badan bukhaari hadduu tacliiq ku wariyo siiqatu tamriid daciif weeyaan xadiidka asaga ana waxaa wasliyey axmed ibnu xambal iyo abu daawud iyo tirmidi baa wasiliyey min ariiqi caasim bn cabdillaahi marka ariiqaasna waa la daciifinayaa ibnu maciin iyo duhli iyo bukhaari iyo intaba waa daciifiyeen marka aarta waa daciif hore wa yurwa waxaa laga wariyey naxwuhu xadiidkaas oo kale ka abu hurayre oo kale can jaabirna waa laga wariyey wa zayd bnu khaalid iljuhanina waa laga wariyey can inabiy sala اlah alay wasalam bay ka wariyeen oo waxay wariyeen in rumayga nabiga calayh salaam uu ummaddiisa ku tarqiibiyey oo uu ku booriyey laakiin mashaqada darteeda uu ka cabsanaya ina mashaqa ku noqoto unan amar waajibhaana waajibhaana u amrin walam yakusa buu leey bukhaari waa fiqigii bukhaari walam yakhusadan ee lama socota afarta lama socoto iyo tacliiqa walam yakusa ama xadiidkaas cali nabiyida ah jaabir iyo zayd binu khaalid iyo halkaas ku dhammaaday markaasuu bukhaari wuxuu leeyahay isagoo fiqigiisii iyo fahamkiisii soo noo caddeynay walam yakusa saa'ima kii soomanaa nabiga calayh salaam muunan khasisin min hayrihi hayri saa'ima kamuuna khasisin fii tarkiibi siwaaki in la rumaydo cinda kuli wuduu wayse kasta markaad weysanaysaan waa cumuum soo maarti kullida wa cumuumika minta ah, siiqa alcumuum weeye cumuumkaasi wayse kasta in la rumaydaa haddaad sooman tahay iyo haddaana soomanina nabiga muunan kala saarin taksiiskii soomanaana muunan khasisin marka waa caam aan mukhasis lahayn oo yabqaa calaa cumuumihi caamnimadiisi uu baaqi ku noqonaya xili kasta ama soomarow ama ha ood weysaysanaysa sunanimadii baaqi weye waajibkii umaa lagaa kor yeelay nabiga asagoo mashaqo nooga baqaaya sala اllahu alayh ali wasalam waafiq اlbukhaari raximah اllahu tacaala asalku waa sidaas oo haddii nusuusu shareeca cumuum ku timaado in caamkiisaa la mariyo ilaa la helo daliil khasisayo saas wey asalka markii saxaabada nabiga alayh الsalaatu wasalaam ay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika lahum اmn whm mutadun markay soo degtay aayaddaas aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin laba cumuum baa ku jira aladiinadaas waa ismawsuulo cumuum adawaat اlcumuum buu kamid yahay walam yalbisuu iimaanahum bidulmin bidulmintaa nakirada ahna fii siyaaqi nafyi weeyaanoo lambaa ka hormartay laba caam baa iskugu yimid saxaabadu markaasay deen cumuumkii sidoo habay u qaateen adagoo calacalaya nabigu u yimaadeen alayh الsalaam waxay ku dheheen ayuna lam yadlim soo maarti caamkii bay cumuumkiisa uqaateen markaasuu nabiga alayh الsalaatu wasalaam aayad kale soo degtay oo nabig alay slam uu leeyahay soomayna maqan qowluhu tacaala luqmaan liibni markuu la hadlaayey ina الshirka la dulmun cadiim marka cumuumkaasi taksiis laakiin haddaan la helin asalka waa inaad caamka ku socotaa mar haddaad hesho khayr haddaad helin laakiin waa inaad dhaqan gelisaa wa qaalat caaishatu waxay tihi can الnabiyi salى الlahu alayh wasalam waxay ka waris asiwaaku madharaة lilfami mardaat lirab aswaaku rumaygu madharatu lilfam afka wuu nadiifiyaa wuu ahiraa mardaatu lirabi rabbina waa raadi geliyaa oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ayib wixii ayibo wanaagsanna waa jecel yahy subxaana wa tacaala wa qaala caaa wuxuu yihi qataada yabtalicu riiqa candhuuftiisa waa laqi karaa qofka waa candhuufte laakiin candhuufta rumayga ma si ahaan candhuuftaada haddayna wax la soconin dhadhamaaya ama dhiig iyo la soconin waa iska laqi karta haddaad soomanta laakiin haddii uu wax la socdo rumayga aad gur afka ka gurtay oo kale jacabkiisi baa kugu jira dhadhankiisii baa weli afkaada ka dhadhamaya ciridkii aad rumayeysay dhiig ka imaado dhiiggiibaa afkaada ku yaala waxaasoo dhan waxa wey way saameynaysaa soonka way saameynaysaa lakin candhuuf iska khaalis hadday tahay waa iska laqi kartaa qala xadaثna cabdاn cabdالlahi بن cثman qala akhbarana cabdالlahi بن mbarak الmarwaziي qala akhbarana macmr ibn rashid الأsdiي qala xadaثani zuhri mحamed ibn muslim ibn shihaab الzuhri qala can caطاء cabaa ibnu yaziidin can xumraan mawla cumaan binu cafaan xumraan mawla cumaan binu cafaan qaala wuxuu yihi ra'aytu cumaana radia allahu canhu baan arkay tawada soo cumaan binu cafaan weysadii keena biru u keenay waa weysaystay faafraqa calaa yaday labadiisa gacmood biyii ku shubay alaaa saddex jeer waa faraxashay marka kitaab alwuduu baan kusoo marray halkan haddana kitaabu siyaam buu kugu keenay waa adag tahay in laga fahmo xadiidkan isaga ah calaaqa soonka uu la leeyahay haddaad dabcdo xadiidkan inaad raadiso fi bukhaari ka raadiso kitaab اwudu iyo sifatu wuduءi nabiy baad ka raadin lahayd kaan baa laga raadin lahaa laakiin fahamka bukhaari raximah اllahu tacala daqiiq weeye luqluqashadiibuu ku keenaya luqluqashadiina sida luqluqashada loo ogol yahay ayaa rumaygaana loo ogol yahay luqluqashada biyaha lagu luqluqanaya dhadhan bay leeyihiin rumayganu dhadhan buu leeyahay haddaad iska tufto waxba dhibaataa mala dhadhanka asagaa intaas ku soo wadaa faafraqa calىa yadayhi ثaلaثa uma tamadmadla waa luqluqday wastanfara waa sandaarsaday uma gasla wajhu ثaلaثa saddex jeer buu wejigiisi dhaqay uma gasla yadahu lyumnaa gacantii midigteed ila marfiqi jiqilka laga gaaro ثaلaثa saddex buu dhaqay uma cabdالlahi بن zayd waa soo maray maratayn waa ki dhihi jiray uma gasla yadahu yusra ilى marfiqi ثaلaثa saddex jeer buu gacanta midigteed ilaa jiqilah maca mirfiqi baa la wadaa ilى lmirfiqi ثaلaثan waa soo sheegna hadda kahor waa soo maray haddii ilaah waxa ka dambeeya waxa ka horeya isku jinsi yihiin waxay faa'idaysaa maciyay faa'idaynaysaa waxaa la dhaqaya waa gacanti wey gacanti baa laga hadlaya marka mirfiqu min alyadi waa soo gelaya amaa uma atimu siyaama ilى leyl soomka maalin buu ahaa leylku waa habeen ilaadaaba marka waa haaye maaha cumuum maaha habeenka soomka kuma jiro uma asla wajhu uma asla yadahu lyusra ila mirfiqi ثalaaثa uma masaxa biraas madaxeedu masaxay uma gasla rijlahu lyumna ثalaaثa lugti midigteed saddex buu dhaqay uma lyusra ثalaaثa uma qaala cuثmaan radi الlah anه wuxuu yihi ra'aytu rasuula الlahi salى الlaه alيه wasalam aan arkay tawada isagoo weysaystay naxw wuduءi haada weysadeydan oo kale naxwi buu ka cabiray milu way soo artay bad riwayad lakin waxay leeyihin naxwiga ayaa saxa lannahu weysada nabiga boqol kiiba boqol inaan sideeda ola imaanin baa dhici karta sidaa darteed ba naxwi yihi naxwi waa wax lamida u dhow uma qaala wuxuu yihi nabigu man tawada'a qofkii weysaysta wuduu'i haada ka wuduu'i haada weysadeedoo kale uma yusalli ragcatayni ku tukada laba ragcadood laa yuxadiu asagoo sheekeyna nafsahu naftiisa fiihimaa labada ragcadoo u tukanaa bishayin wax aan ku sheekaysanayna biamri dunya wax umuuru dunyaa aan ku sheekaysanaynin mashuuliya salaada ka mashquuliya haddii arrintaa dhacdo ilaa ufira lah waxaa loo dhaafay ma taqadam min dambi marka shaahidka xadiidka muxuu yahay ashaahid fi xadii maawa y tamalmada wastanfara ah, shaahidka wey wejhu istidlaalku muxuu yahay ya wejhu istidlaal ila waxaa jira istidlaalka shaahidka iyo wejhu istidlaalka ya xayu ya almadmada wakadalika siwaaq waka waxaa weeyaan madmadadii maadaama oo biyihii afka la geliyey waxay ahayd madmadadu sideeda waa muqadima muqadimaة ifdaar wey biyihi afka hadaad gelisay maaa kuxiga hadaad laqdo waa kaa buri muqadimada laakiin hadday biyaada laqin afka aad geliso kaama burinaya marka dhadhanna waa leeyihiin biyuhu sidaasoo kale wey rumiguna rumiguna sidaasoo kale wey intaas ba qiyaasanaya waa qiyaas jeli a ah. qiyaas waadixa wey baabu qowli nabiy sala allahu alيyh wasalam nabiga hadalkiisii buu ku saabsan yahay idaa tawadaأa qofku markuu weysaysanayo falyastanshiqa sandaarsado biminkharihi sankiisa manqarka waa labada labada dul wey dulkiisa almaa biyaha geliyo manqarka biyaha ku shubo geliyo walam yumayis mana kala saarin bayna saa'imi qof sooman iyo waayrihi qof aan soomanayn amarkaa oma kala saarin bimankharihi buu nabiga alay isalaatu wasalaam mankarkiisa ha geliyo ah, mankhari man qofka weysaysanaya loo jeeda soo maart mankarkaas waxaa weeye mufrad mudaaf mufrad mudaaf muxuu ahaa ya yufiid اlcumuum marka ay mankar ama saaim ku sooman sankiisa ha ahaado ama ku aan soomaneen marka saa darteed bukhari wuxuu ku leey walam yumayis ah, ma kala soocin oo ma kala taksiisinin bayna saami qof sooman wa ayrihi waqaala xasanu xasanbasri wuxuu yidhi laa baasa bisacuuti sanka oo daawo layskaga shuba dhib ma leh lisaaimi qofka sooman in lam yasil haduuna gaarin ilaa xalqii dhuuntiisa wayagtaxilu waana indhakuulan karaa ah, sanka haddaad iskaga dhibciso daawo laguu qoro dhakhtar kuu qoro ku yii iskaga dhibci sanka ayaa sanka iskaga dhibcisay cunihiina ma gaarin waxba dhib ma laha bu kuleh ila manfadkaasi gudaha oon baa la diidan yahay calooshii waxaynu gaar iyo cunaha wa qaala wuxuu yidhi inta madmado hadduu luqluqdo laakiin haddii aynan daruuro jirin iska ilaalisaa fiican lannahu khatar baad ku sugan tahay inaad ay calooshi gaadho ama dhunti wa qaala wuxuu yidhi inta madmado hadduu luqluqdo uma afraqa uu iska daadiyo maa fii fiihi afkiisa wixii ku jira min almaa biyaa buu iska tufay laa yadiru ow laa yaduru ma dhibaayo in lam yasdarid hadduunan ku daroorin riiqow candhuftiis candhuftiisii haddayna maarata horay usii raacin oona ku laqin wmaada baqiya fi fiihi oo afkiisa maxaa ku haraay istifhaam haddii laga dhigo wamaadaa baqiya oo maxaa ku hari fii fiihi hadduu iska tufay wixii afka ku hayay luqluqashadaa afka maxaa ku hari marka waxaa ku haray ma jirto canuuftiisa baa hadhay dhib maala marka taas ka wada ama in lam ysdarid in lam yasdarid riqow candhuuftiisii haddaynan gelin iyo wamaadaa baqiya wixii haray min fiihi afkiisa haddaa marka ka dhigto istifhaam ka dhigana mawsuul ka dhigto iyo wamaadaa baqiya wixii haray iyo wamaa baqiya wamaa baqiya min fiihi wixii afkiisa ku haray oo biyaha mhm. haddii wamaada baqi la fiihi istifhaam calaamatu istifham bu isaarani calaamatu istifhaam marka waxa wey haddaad luqluqato ood iska tufto wixii asaga ahaayeed ku luqluqato biyihii maxaa afkaada ku haray wax ku haraaya ma jirto wey marka wax soon kaa burin ma lah waaba tuftay walaa yamdaqu alcilka laa yamdaqu ma calalinayo ma rugaayo alcilka xanjo qofka sooman xanjo inuu maaratay uu rugo ma aha gaar ahaan haddii xanjadu ay tahay yataxallabu minha shay wax hadduu ka soo baxayo oo her xanjadan beeyada eh muxuu ahaa medhefurkao kale iyo eh, midan hadda dee sonkorta macaanka lagu shubay iyo waxaa ayada ah macaan waxbay wadataa taas marka haddii caloosha adag afaada ad aad laqdo waaba kaa buraya laakiin hadday tahay mid iska engegeen ka waran waxba soo gaadama burayo waase laga fiican ya la iska ilaaliya wanaagsan fain isdaraja hadduu ku fakado oo galo riiqa cilki xanjada candhuufteedii ayaa ku dureelay markuu qofka xanjadu rugo candhuuf baa ka dhalane laa aqulu inahu yuftir bule hadduu laqo ma dhahayo wuu afuraya soonkii baa ka buray dhihi maayo walaakin yunhaa canhu waa laga fiica waa la nahiyey inuu laakiin u qasdo oo uu saa dee ku laqo soonki waa ka burinaya hadday weliba ay leedahay dhadhan iyo wax saas kale leedahay lakin hadday dhadhan lahayn waxay leeyihiin yujifu candhuufta waa engejinba candhufu ma laha wax maaratay markaas qoyan iyo wax dhadhan leeya haduunan ahayn oo iska a iska rurugto adigoo ooman oon baad kasii qaadi oon baad kasii qaadi ama hadday wax la socdaan markaa de wixii la socday baa burinaya fain istanfara hadduu iska firdhiyo fadakala maau biyihii ay galaan xalqahu dhuuntiisi laa baasa dhib ma laha ah, in istanara fadakala maau xalqahu laa baasa waa goorma markii laa baasa lagu leeyahay waa haddiiuna uqastin ama awood isagoo le uunan iska celinin wey saa darteed wuxuu ku lam ymlik maxaa yeelay lam ymlik wax uu mulki iyo awood u ahaa ma aho khiyaar la-aan bay sandaarsigu bihii ku firdhe maarata galeen laakiin waa inaadan mubaalaqa la imaanin xadiidka laqiid binu sabra radia allahu canhu wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman marka inaan mubaalaqa la ogoleen adoo sooman inaad biyihii fiif tiraahdo ood sanka geliso ood ku xeel dheeraato ma aha marka kalaa la ogoliya baabun idaa jaamaca fii ramadaana ramadaan iyo lagu jiro qofku hadduu reerkiisi jimaaco jimaaca asaga ah waxa ka ratib maayo hadduu uqastay oo kas yahay ama daakir xasuusan u yahay wyudkaru waxaa laga sheegay can abi hurayrata rafacahu isagoo marfuuc ka dhiga xadiidka man aftara yowma min ramadaana maalin ramadaan qofkii afuraa min gayri cilatin cilo la'aan wax cilo aho ku xumbaartay oo musaafir iyo ma aha walaa maradin jirana ma hayso cilladiibay soo geliye lam yaqdih siyaamu dahri sanad soonkii kama gudaayo wainsaama walow somaa soomee halkaa culamada daahirka xadiidkay qaateen xadidkaan waa lasku hayaa daciif wey qaar bay leeyihiin eh, waxay leeyihin hadduu qofka uqasto soonka oo uu iska afuro asagoo u qastaayo de qofka asagaa soonkiisaasi u qastay si qasada iskaga buriyey wax qadaa lg toobad baa laga rabaa inuu toobad keeno wey hadduu si kasta usoomo wa ka gudaayo male wax ka gudaayo male qaarna way awileno waxay dhaheen lam yaqdi siyaamu dahri wainsaama waxaa laga wadaa ajirkii uu ka heli lahaa bishii ramadaan ee la soomanaa soonkeedii soon kale oo qadaa ajirkiisa kama helayo maalinka haduu qadayo wabihi qaala ibn mascuud saas yuri wa qaala saciid musawi shacbi ibnu jubayr waibraahimu qataad xamaad waa ku ayaga tafsirkooda yaqdi yowma makaana maalin buu qadayn meesheedii maalintii uu afuray maalin buu qadaynayaa bedelkeedii laakiin lam yaqdi siyaamu dahri wa insaamahuda waxaa laga wadaa agga ajirka xagga ajirka iyo hawaabka laga wadaa qaarna waxay dhn calaa daahiri xadaanaa cabdullahi bnu muniir qaal samica wuxuu maqlay yaziid bnu haaruun qaala xadaثana yaxya huwa bnu saciid alansaari ana cabdالraxmaan ibn اlqasim akhbarahu can muxamed ibn jacfar ibn zubayr ibn cawaam ibn khuwaylidin can cabaad ibn cabdillahi ibn zubayr akhbarah anahu samica caaishaةa radia allahu canha caaishuu maqlo taquulu leh ina rajula nin ba ata nabiya nabigu u yimid calayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasuu wuxuu yihi inahu ixtaraqa isagii waa iska duwaaya inii meeshuu dhihi lahaa wuxuu yihi inahu rasuul allah qofkan hadlaya ina alabcada riwaayo kale in alaakhira riwaayo kale marka wuxuu yihi midkaygan hadlaaya ixtaraqa waa gubtay qaala nabigu wuxuu yihi maa laka maxaa kugu dhacay maxaa ku gubay qaala asabtu ahlii fi ramadaana ramadaan waxay la joogaan ehelkaygii ayaan u galmooday buu leehay ehelkiisii xalaasha u ahaa laakiin ramadaanka maalintiisa laga xarimay kudhicidda uu ku dhacay isla markiiba nabigu soo dhiibay alayh salaatu wasalaam inuu dembi weynoo lagu halaagsamo ku dhacay wax kastana uu diyaaru yahay hadii la marinayo ayuu isku keenay aakharu ka baqayaa saxaabada nabiga sala اllah alay wasalam waxay ahayd mujtamac aad u qiimo badan oo u wanaagsan dunuubta waa ka dhici jiray oo macsuum maynan ahayn lakiin hadduu ka dhaco dunuubta waaweyne kabaairta naadir beed haddiise ka dhacdo markaaba jid allah jidka ku badbaadi lahaa ayuu raadin jiray asabtu ahlii fii ramadaana fautiya nabiyu sala اllahu alay wasalam nabiga ayaa waxaa loo keenay bimiktal haw ikhtisaar baa kusugan xadidka waa imaan doona isagoo dheer waa kafaaradii baa loo sheegay saddexdiiba wuxuu yihi ma karo addoon aan xoreeyo ma hayo soom sheelayn mutataabiciin ma soomi karo lixdan miskiinna ma quudin karo markaasaa fa utiya nabiyu waxaa loo keenay alayh salaam bimigtal dambiil yudca caraq caraqna waa la yidhahdaaye waa shay dambiila wey ilaa shan iyo toban saac meelahaas ku jirto faqaala nabigu wuxuu yihi ayna almuxtariq hadalkiisi si u hadlay oo la hadlay awa kiina kii gubtay away kiilaa waan gubtay away ana waakan qaala tasadq bihada oradoo sadaqayso midka sadaqayso iskaga bixi halkaa culamada waxay ka qaateen kafaarat almujaamic nahaar ramadaan ninka naagtiisa maalin jimaacay kafaaradeeda hadduu keri waayo saddexduba la imaan waayo kama dhacayso ee waxaa weeyaan fanadiratun ilaa maysara mar allaala markuu awood u yeesho ayaa iska bixinaya walidalika nabigii saddexdii saddexdu markuu waayey nabiga alay salam sadaqu siinaya ole orad iskaga bixi waba laguguma laha muna dhihin rasuulka alayh salaam xoolo un lahayn baa intii la siiya waa olas kaga bixi marka kafaaradii waa lagu leey waana masala khilaafi fuqahada waa isku hayaan waaw lakiin sida xadiidka laga qaatay waa sidaas waana ku cadya baabun idaa jaamaca fii ramadaana ramadaan buu jimaacay qofka reerkiisii walam yakun lahu shayun waxbana ma haysto fatusudiqa caleyh markaasaa lagu sadaqay sadaqaa la siiyey falyukafir hadi sadaqadaas la siiya iskaga bixiyo kafaaradii maxaa yeelay walam yakun lahu shayun markii la yihi saqada lama dhig way ka dhacda lama dhihi waxaa la yidhi haddii uu gacantii soo galaan sadaqada allah ka dhige falyukafir kafaaraha bixiyo xadaana abuyamaan alxakam bnu naafici qaala akhbarana shucayb can zuhri qaala akhbarani xumeyd bn cabdiamaan xumeyd bin cabdiraxman bn cawf azuhri an aba hurayrata radi allahu canhu qaala baynamaa naxnu juluusun anagoo fadhina cinda rasuuli lahi sal slam id jaaahu rajulu nin baa u yimid anagoo nabiga ag fadhina sala allahu alيh ali wasalam fadhigaa nabiga alayh salaam iyo majaalis اcilmi majaalis dikri meelaha cilmiga iyo dikriga iyo khayrka lagu hayo khayrun baa kaa soo gaari khayrun baa kaa gaari nabigeena ag fadhiyeen calayh salaam masale sharcigaho xugun ay heleen oo meesha ka barteen id jaahu rajulu nin baa yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah halagtu waa halaagsamay qofka saa'ilka ee su-aasha bixinaya weydiinaya dadka dhegaysanayana waxbuu barayaa weligaa haddaad arto qof su-aal qof weydiinaya hala yaabin cilmi baa ku jira meesha jawaabtaana aday ku taallaa oo cilmi baad ka faa'iidi walidaalika nabiga jibriil markuu su-aalo intuu weydiiyey nabigana uu ka jawaabay wuxuu nabigu yihi alayh salaam hada jibriilu ataakum yucalimukum diinakum jibriilka su-aasha weydiinaya wuxuu yidhi asagaa cilmina baray markay ku farxi jireen saxaabada nabiga sala allah alay wasalam yaa rasuula allah halagtu min waa halaagsamay qaala maa laka maxaa kugu dhacay qaala waqactu calaa imra'ati wa ana shaa'im anoo sooma maray kani ku dhacay faqaala rasul la sal slm ba wuxuu yhi hal tajidu raqabatan tuctiquhaa ma helaysaa addoonaad xorayso qaala ya maya buu yidhi qaala fahal tastadiicu ma kartaa an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba biloodoo xidhiidha inaad soonto qaala laa maya ma soomi kara laba bilood isku xigta qaala fahal tajidu ma helaysaa icaama sitiina miskiinan lixdan miskiin quudintood qaala laa maya ma karo qaala famakaa qaala waa saxaabiga wata abu hureyra wuxuu yidhi famakaa nabiyu sal slam nabiga meeshii waxooga iskana joogay dhinkina waa fadhiyaa fa baynaa naxnu anagoo calaa dalika halkiiska fadhina utiya nabiyu sal la sl waxaa loo keenay bicaraqin dambiil fiiha tamru timira ku jirto wlcaraqu miktal zimbiil iyo miktal iyo caraq iyo waa dambiil timira ku jirto qaala wuxuu yihi ayna saalin awakii weydiinay su-aasha mar dhaweyd faqala wuxuu ana waa ikar marka anada mararka qaar in la dhihi karo ana hadda ninkan waa la arkaa meeshan uu fadhiyey hadaayato ismuujiyey hadda marka istidaan iyo qof aan la garanaynin oo ku xiran magaciisa inuu sheego ay axkaam ka ratimaysa ma aha magaciisa adda kaam kama ratimayso waa ninka hadda fadhiyey isoo muujiyo kaali un baa loo jeedaa faqaala ana qaala khud haada fatasadaq bihi orod qaad oo sadaqaysaa la yidhi iskaga bax kafaaradii waka intaa way shaahidka intaa fatusidiqa caleyhi falyukafir intaasu masaali ku baabaystay e, turjumada xadiidkaas intaas ku waafaqsanyihi faqaala rajul ninkii baa soo istaagay wuxuu yihi calaa afqara mini ya rasuul allah ma axad aniga iga baahan ila nabiga wuxuu yihi sadaqayso sadaqadana waxay ku dhacaysaa fuqarada fuqarada yaa la siin orod fuqarada sii baa layidhi fuqarada sii buu macno kala baxay wuxuu yidhi calaa afqar adoo wax haystaa ciddaadina ay baahan tahay oy gaajo iyo u baahan tahay waxaanaad hayso qof kale miyaad siini maya waxaa wey horta adigo ibda binafsika wey marka halkii buu ka qaatay wuxuu yihi calaa afqara minii ya rasuul allah ma qof iga baahan aniga fa wallahi baan ku dhaartay maa bayna laabatayhaa madiine labadeeda laab yuriid wuxuu la xaratayn labadeedii xarre sharqi iyo qarbigaheed qorax ka soo baxa qorax u dhac xuduudda madiinaba intay xadkeeda ahayd xaramka ma jiro ahlu beytin reer degan meeloo afqaru ka baahan min ahli beyti reerkayga qof reerkayga maanta intu isaga ogaan bu ka hadlaya cidiisuu ogyahay ciddaa kale marka baahida reerkiisu kaga sutuu garanaya wax iga baahi badan malaa maanta fadaxika nabiyu sala la alay slam baa ku qoslay xataa badad anyaabu micihiisa nabiga alayh salaam baa muuqday uma qaala wuxuu yidhi adcimhu aalak adcimhu timirtan iyo caraqan waxaad quudisaa aalak orata rkaasi saasuu nabig sala allah alيh ali wasalam Ah. orda reerkaada hadda sii dh reerkii baa gaajaysan nabiga waan ku qoslay de wax lagu qoslan ramadaan jimaacay hal yudcimu ahlah ehelkiisa maquudin min alkafaarati kafaaradii la siiyey ee u haystay ciddiisa ma siin karaa idaa kaanuu maxaawiija haddii ciddiisiba ay gaajaysan yihiin maxaawiij yani muxtaajiin ayagoo baahan oo xaaje iyo baaya hayso hadday jirtaan ma siinayaa halka marka waxaad moodaa inuu ka qaadanayo kafaaradii laftirkeedii haddaad meel kaleba aadan aad reer kaleba u baahan yihin inay ku bixi karaan ayaga baa ku bixi karto halkaasuu ninka ku bixiyey marka qaala xadaثana cثmaan بn abi shayba qaala xadaثana jariir can mansuuri ibn muctamir can الzuhriyi can xumayd bn cabdiرaحmaan الzuhri can abi hurayrata radي الlahu canhu qaala jaءa rajulu nin baa ilى nabiy nabiga u yimid alayه الslam faqaala ina alaakhira midka mutaakhirka ah dib jirka ah isaa iscaaya oo isceebeeraya oo iscanaananaya ina alabcada riwaayo kale waqaca calىa imraatihi reerkiisiibu ku dhacay fi ramadaana ramadaan faqaala nabiga wuxuu yihi atajidu ma tuxariru raqaba addoon waxaad ku xoraysa awooddeeda ma haysaa addoon ma xorayn kartaa addoonna xoraysa lagaa rabaaye qaala laa maya buu yihi qaala fatastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba bilood oon hal maalin la afuraynin inuu sharcigaba ku ogolaado mooyeene adi aadan khiyaarkaada ku afuraynin ma soomi kartaa inay ciid kaa soo gasho ama cudurdaar iyo marad iyo safar iyo waxyaalihii sharcigaba rukastahaa haddii kaa soo gasho waad afuri kartaa qaala laa maya ma kari karo inaan sanka iskugu xiro soddon lixdan beri ugu yaraan muxuu ahaa lixdan laba bilood ugu badnaan lixdan beri hadday ka hoose lixdan ka yaraan kartaa laakiin wuxuu ka wadaa shahrayn hadda laba bilood baa laga hadlaayo tira lagama hadlaayo ama soddon ha ku gaadha ama sagaal labaatan qaala wuxuu yii laa maya wada malihi qaala fatajidu maa tudcimu bi sitiina miskiinan kii mudaahirka islaamtiisa dhihaaray reerkiisa intuu dhihaar anta caleyka daar ummi min qabla an yatamaasa jimaacay asagana saasoo kalu nabiga ku yidhi oo laba bilood bil baaban sabri waaye qaala fatajidu maa tudcimu bi sitiina miskiinan lixdan miskiin waxaad ku quudaysa ma heli kartaa awood ku quudays qaala laa maya qaala fa uutiya nabiyu bicaraqin fiihi tamr waxaa loo keenay nabiga dembiil wahuwa zimbiilu soo maarti azimbiil waa dembiil annaga daal baan dhignaa migtalla waa soo marray carab qaala wuxuu yihi acim haadaa cank orod iskaga quudi masaakiintii iyo fuqaradii siyo u qaybo kafaarada iskaga bixi qaala calaa axwaja mina ma wax naga baahi badan annaga maa bayna laabataya ahlu beytin axwaju mina waa soo biriirsaday ah, dad naga baahi badan reer naga baahi badan magaalada madiinamada degana qaala faadcimu ahlak orod reerkaada quudi halkaas marka musanifka meesha u baabasa idaa kaanuu maxaawiija hadday baahan yihiin kafaarada reerkiisi buu siin karaa baabu اxijaamati wاlqayi lisaa'imi mubطilaat الsiyaam akligii iyo sharbigii waa soo maray inuu naasiya naasiya halmaansan yahay mooyane waa ka burin jimaaci baan soo maray waxaa kamida waxyaalaha soonka buriya alxijaama toobinkii baa kamida alistiqaa baa kamida iska mantajin way kala tahay alqay man daracahu اlqay falyutima sowmahu laysa alayhi qada wman daracahu Ah, man istaqaaha falyaqdi o kama qaal ninkan qofka hadduu mantaga iska keenayo hadduu ka soo dhaafo way kala tahay xijaamadu ayaduna waxyaalaha buryay ka tahay waa isku hayaan lakiin culummadu khilaaf dheer baa ka taagan masalata alxijaama iyo toobinka marka hadda alxijaamatu walqay wuxuu musanifka labadaa iskugu qabtay oo hal baaba iskaga keenay waxay ka midaysan yihiin labadoodaba mimaa kharaja walaysa mima dakhala oo culamada qaar waxay leeyihiin saxaabada qaar baaba laga soo ororiyey iyo taabiciintiiye asiyaamu mima dakl walaysa mima kharaj soonka waxaa buriyown wixii ku gala waxaad afka geliso aba ku taga laa mima kharaja wx soo baxayse maa xijaabo waa lagu toobay dhiig baa laga sudaadiyey mantagigu waa kaa soo dhaafay waxaad laqay maaha saasuu labadu iskugu qabanaya qaala li yaya buaari ba le tari qaala li yaxya bnu salixin xadana mucaawi bnu salaam qaala xadana yaya an cumar ibn اxakm ibnu thawbaan samca abaa hurayrata radia allahu canhu buu ka maqlay abu hurayra idaa qaala wuxuu yihi idaa qaaa qofka hadduu mantago falaa yuftir ma afurayo mantagii baa soo dhaafay wey wuxuu u qastay gacanta iskama gelinin caloosha isma maroojinin wax suurayo omuna qastin inuu sanka saar saaro oo lagu mantagi karo ee waa soo dhaafay inamaa yukriju maxaa yeele wax soo baxay walaa yuuriju wax galay maaha waxa soo dhaafay oo baxay soonkaa burinay wax aad gelisay afka oo caloosha gaareen baa soonkaa burinaye mantaga waxbuu soo saara xooga ka soo baxay wax ku galay maaha wayudkaru can abi hureyra waxaa laga sheegay riwaayo kale anahu yufdir wlwalu buu ku ley bukhaari asax labadaba bukhaari baa waxaa laga ya abu hurayra idaa qaaa yufdir ma afuraayo iyo anahu yufdir labadaas ka hor imaanaysa labadaba abu hureyre laga wariyey waa isku dhaceen tacaarud baa yimid markaasu wuxuu ku leey bukhaari walawl waa sax lafdiga midka hore oo ah idaa qaaa falaa yufdir ayaa asax midka kale marka waa daciif wey haddii la yidhaahdo laakiin qaadaas hore iyo middan dambe waxaa lagu kala qaadayaa kaan wax burinaynina waa midka soo dhaafay idaa daracahudi weeyaano soo dhaafay yufdiru midkuu leeyahayna waa hadduu iska keeno wey ayadana waa jirtaa wa qaala ibnu cabaas wa cikrima saxaabi taabici wey asawmu sawmka waxaa buriya mimaa dakala wixii qofka gala walaysa mima kharaja maaha wixii soo baxas wa ibn cumar radi allahu canhuma wuxuu aha yaxtajibu kii istoobasan isagoo sooman waagi hore isagoo sooman buu istoomi jiray oo mima kharaja waaa budhish uma taraka waa ka tegey markii xadiidkii thoobaan iyo shadaad iyo raafic binu khadiij iyo afdal alxaajimu walmaxjuum warkaas markuu imaaday buu deenxo tawaquf waa ka istaagay ila xadiid baa soo dhacay khuruujan can alkhilaaf bay fuqahadu yihaahdaan haddii meesha masalada khilaafka ka jiro inaad sida nabadgelyada qaadataa kuu fiican waa buriyaayo ma buriyaba hadi laisku hayo iska badaa kaana yaxtajimu wasaami uma taraka waa iska tegey fakaana yaxtajimu bileyl habeenkii buu istoomi jiri habeenkuna hadee iftaar maaha waktigii mxuha soob maaha waa waktigii laafur rabaa waxtajaba abu muusa leylan abu muusa ashcari asagona habeen buu istoobay aartaasu kuu soo aroorinaya bukhari raximah llah wyudkaru can saciid sacdi waxaa laga wariyay sacd bin waqaas wazayd bin arqam wa umi salama saxaabadaas anahum ixtajamuu inay istoobeen siyaaman iyagoo sooman oo maalinimo la sooman bay istoobeen qaala wuxuu yihi bukayr can ummi calqama kunaa naxtajimu waa istoomi jirna cinda caaisha falaa nunhaa caaisha oon arkaysa daastoonno ayaana naga reebi jirin saxaabada nabigeena alay slam waxay og yihiin oo muxaramaho munkara kama aamusayaan way reebi lahaayeen wayurwaa waxaa laga sheegay can xasan albisri can kayri waaxidin qof ka badan marfuucan xadiidka nabiga loo kor yeelay afdara alxaajimu wlmaxjuum siiqatu tamriid buu ku keenay bukhari soo maarti xoogo waa yar dhaliishan yah wayurwaa can اxasan lanno idiraab baa lagu sheegay xadiidkan afdar alxaajimu wlmaxjuum qolada diidan ee midkan dambe uu bukhaari fiiri inuu diidan yahay marka koobaad tacliiq wuxuu ku keenay tacliiq laba siqatu tamriid buu ku keenay saddex wuxuu ka dambaysiiyey ixtajama nabiyu wahuwa nabiga oo sooman baa istoobay intaba waxay tusaysaa afdar alxaajimu walmaxjuum inay daciifta oo uunan soonka burinaynin istoobidka toobinka soonka inu burinaynin intaba waa laga fahmaya bukhaari raximah allahu tacaala xadiidkaana waxaan sheegnay khilaaf baa ka taagana wacfigiisa qaarkoodna waxay leeyihin calaa taqdiiri sixatihi haddaanan waa saxiix waa mansuuko waa la nasakhay afdar alxaajim wاlmaxjuum ixtajama nabiy wahuwa saaim wahuwa saaimu wahuwa muxrimu ayaa soo arortay isagoo muxrima oo sooman marka kuwaasa xilliga xarmashadana waxaa weeyaan xajatulwadaac iyo kuwaas dambe warka kuwaasa mutaahira qaarna waxay leeyihin maya daciif ma aha yaxya binu maciin wuxuu leeyahay lam yahbut fi hada baab shay aftar alxaajim walmaxjuub wax ka asaxay ma jirto markaasuu axmed binu xambal wuxuu leeyahay yaxya bnu muciinin waad garanaysa axmed binu xambal saaxiibay ahaayeen wuxuu leeyahay hada min almujaasafa warka asaga ah yaxya bnu muciin xoogo kabadbadina ku jirta bu yiri kabadbadin saa darteed xanaabiladu waxaa kamida mufdiraat siyaam soonka mufdiraadka soonka maxaa kamida xijaamada kamida toobinka kamida ku darsadeen xadiidka agtada waa ka asaxay ayb marka qolada kale qola daciifisa qola tira waa mansuuq qola tawiilisa oo afdar axaajim waxaa looga jeedaa aailun ila ifdaari kan toob wax toobaya xaajimkaana wixii baashii toobinkahaa buu soo nuugaya dhiiggii kusoo nuugaya afkani ka gashay qarka u saaran yahay oo dhiig af u galo midkan kalena dacfi waa tabar dhigaya markii dhiig laga soo miiro saas darteed kii afro weeyaanoo gaajo darteed oon darteed wuu diidi doonaa ayaa laga wadaa qaar kaoodba ah tawiilkaasi la galeen calaa kulli waa masala khilaafiya fuqahada isku hayaan wlikulli wijhatin huwa muwaliha nin walba meeshuu qaaday ayaa wixii ku kala raajxanaado oo maadna qaadan laakiin aslamka waxaa weyaan aad iska ilaaliso khuruujan can alkhilaaf aadan waxba istoobin sidaasa nabadgelyada ku jirtaa wsalaamatu laa yacdulha shay waqaala li cayaash cayaash baa wuxuu igu yidhi bukhari ba hadalka wata ayaash sheekhiisii buu ahaa cayaash binu waliid araqaab cayaash bin waliid araqaab xadaثana cabdullah cala qaal xadaثana yunus can alxasan mila qiila lahu waxaa lagu yidhi can nabi sal slam xadiidka xafdan waxaa jawin maxjuub ma nabigu loo kor yeelay qaala nacam haa bu yiri uma qaala wuxuu allahu aclam haddana waa ka hor istaagay xadaثna mclى بن asd qال xadaثna whayb iبn khاldi can ayub can cikrima can iبn cabaas radي الlahu canهuma أن النبي صل ل sلم اxtajama waa istooba whu muxrima واxtajama waa istooba whuwa saam isagoo sooman marka اxtajama whu muxrim taas naasiku لxadiiث afضل الxaaji maxjuub kaasuu nasakhaya bay qaarkood la taagan yihin qala xadaثna abu mcmr cabdالlahi بn cmr qala xadaثna cabdwariث بn saciidi cabdwariث qala xadaثna ayub بn abi tamima can cikrima can ibni cabasi radي الlah canهuma qaal اxtajaba الnabiy whuwa saa'im isagoo sooman ayuu nabiga alayh الsalaaةu wasalaam istoobay marka waa banaantah ina istoobtado sooman haddii ayna maradaro iyo hadhow aadu soonka wadi karin iyo ay ka imaanayn xadaثna aadam بn abi iyaasi qala xadaثna shucba qala samictu haabitan اlbunani ibn aslam qaala suئila anas bn malik radi الlah canhu waxaa la weydiiyey akuntum takrahuuna اxijaamata lsaa'im qofka sooman inuu istoobo ma naci jirteen anas binu maaligow qaala wuxu la maya ila min ajli dacfi cilada wataas waan dacfi inuu ka imaanaya mooyane qofka hadduu istoobo dhiig iska keeno hadhow soonkiisa wuna wadaynin wixii hadhow khatar soonka ka gelin karaa waa inu iska ilaaliyo wazaada shabaaba shabaab bin cabdiraxmaan wuxuu ziyaadiyey xadaana shucba calaa cahdi nabiyi baa la weydiiyey oo ninkaa haabita wuxuu leey su-ila anas ba waxaa la weydiiyey akuntum takrihuuna alxijaama lisaa'im calaa cahdi nabiy riwaayatu shucba riwaayatu shucba mehe waa riwaayatu shabaaba shucba waa midaarka midaaru lxadiiثayn labada sanad wuxuu ku wareegayaan labadaba shucba ayay ku wareegayaan ardadiisii midna aadam bin abi iyaas weeyaan oo calaa cahdi nabi kumuna darin midna waa shabaaba oo calaa cahdi nabiba ku daray intaa weeyaan shucbaana midaar ah oo labada xadiid ay sanad isku imaanayaan kusoo wareegayaan qaala almusanifu raximah اllah baabu soomi fi safari wاlifطaar in la soomo qofka wax musaafir uu yahay ama uu iska afuro labadaba inay banaan tahay masalada soonka adoo musaafira inaad soonto waa masale culamada fuqara ay ka hadlaan o niqaashaan jamhuur culamaa waxay qabaan haddaynan dhibaato ka soo gaarayn qofku inuu soomi karo ma cadda daahiriya daahiriyada waxayda qabaan xataa hadduuna soonka dhibaynin oo uu maarata iska sahlan yahay inuu afuro ayaa waajib ah soon hadduu isku dayo soomana kamaba asaxayo maxaa yeelay aayaddu maxay tihi faman kaana mariidan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun wax lasoo qadaraya ma jir taqdiir ma jira leeyihin a ah, waxba lama qadaraya ninka mariidkaa iyo qofka musaafirkaa ah, soonkiisa waa maxay cidda Ah, maalmo kale ee soonka maba haba jamhuur waxay le ma taqdiir baa ku jira meesha waxbaa la qadari fa afdaraa ku jirta meesha ah, amanka minku marida oo calaa safarin oo fa afdaraa furaa kaasaa faciddatu mar kale qadayni hadduu afuri waayo oo iska sooma isagoo musaafir waa ka asixi maya jire daahirkan ku socono faciddatu ah, soonka musaafirka iyo mariidka waa tiro kale ee ramadaan shaqaba iskuma lahaba jamhuurta marka qabta inuu soonka musaafirka uu soomi karo waa goorma laba misay ka hadlaan mar waxay leeyihiin ayuhumaa afdal inuu soomo iyo inuu afuuro kee fadli badan kuwa waxay leeyihin soomkaa u fadli badan inuu soomo lianna fii bara'ati dimna cuudadii iyo mas-uuliyaddii xilkii baa ka dhacay dimadiisaa beri noqotay ah, midda kale qofka markuu xilliga ramadaanka la joogo inuu ramadaanka ummadda la soomaa u sahlan inuu mar kale qadeeyo qadladaa ka culus qole waxay le maya eh, ruksada in la qaataa fiican ruksada in la qaato haddii laakiin mashaqa jirto oo mashaqadaasi darteed uuna rufaqadiisi la socon karin ama safartiisa iyo muhiimadiisa una gudan karin marka ayadaa inuu afuro ayaa fiican bale ee hadduu shaqadiisi una gudan karin oo u dhacayo afurkaa waajib ah waa imaan doonaa kaasna الصوم في السفر والإفطار حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أبو إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى أبو مغلب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله رasuulka عaليه الصلاaةu وaسلاaم mciisaan ahayn la soconay fii safarin safar faqaala nabiga wuxuu ku yihi lirajuli nin saxaabada kamida ah waa bilaal riwaayo kale bilaal ba caddays inzil deg fajdax lana fajdax lii nooqo fajdax lii iiqo musaafir weeye waana sooman yah qoraxdii baa sii dhacaysa xilligii baa markii la gaaro qoraxda waa dhacday nabiga agtiisa alayh salaam wuxuu arkaa qoraxdii dhacday iftiinkii baa laakiin weli muuqda saxaabigii waa isku weer qabtay wuxuu yihi nabigu inzil deg oo aan afurki samaysana noo sameeya fajdax lii iiqo waxaa la qoonaya waxaa weeyaan waa muxuu ahaa sawiqi wey sawiqi wey budadan bisil baashan oo babaca iyo qaloonka iyo oo intii la babci kadibna la shiido waa iska bisisha biseelkaas marka haddaad rabtana afka iskaga qariin haddii kalena biyo ku darso uujiyo sharbad ka dhigo marka nabig wuxuu leey sharbad nooga samee nooqo faqaala saxaabigu wuxuu yihi ya rasuul allah ashams qoraxda soo ma muuqato dadka qaar ba saadhahay iftiinkaasay daba socdaan qoraxdii weli ma dhicine qaala wuxuu inzil fajdax lii war maya dege nooqo shubadda noo qas waa iska jaahis waa iska diyaarsan tahay biyo noogu shub qaala wuxuu ya rasuul allah ashams qoraxdii qaala wuxuu yidhi inzil fajdax lii deg oo nooqo fanazla fajadaxa lahu fashariba intuu degay oo qooyey ayuu degay nabiga cabay sala allah alay wasalam waa afuray uma ramaa biyadii gacantiisa nabigu wuxuu ku tuuray yani wuxuu ishaara loo jeedaa haahunaa xaggaasu gacanta ku fiiqay oo ah. waa xaggee shari qorax ka soo bax uma qaala wuxuu idaa raytum leyla habeenkii haddaad aragtaan mugdigiisii oo aqbala inaga soo qaabilay min haahunaa xaggaada qorax ka soo bax faqad afdala saa'imu qofkii soomana waa afuray iftiinkaas qorax udhacda ha fiirinine mugdiga kaa soo qabtay qorax ka soo bax fiiri xaggaasu mugdiga ka imaanaya aaska xagga soo madoobaan awawaartiiy iftiinkiina xaggaasu iskula libdhi iftiinkaasi muddo iyo saacad qaadanaya ha fiirinin mugdiga fiiri taabcahu jariir abubakr bn cayaash can shaybaan can ibn abi ofa qaal kuntu maca nabiy fii safar safar baa la socday xadana musadad bn musarhad marka halkan xadidka muxuu usoo dalishaday bukhaari inzil lana fajdaxda muxuu ka wadaa musaafir bu ahaa nabiga alay salaam waana waana soomanaa qala xadaana musdad ibn musradin qala xadaana yaxya ibnu saciidin can hishaam ibn curwi weeyaane qaala akhbaranii abi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha ana xamzata bn camr aslami radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ya rasuul allah inii asrudu sooma soonkaan xiriiriya nin soon badan buu ahaa waxna ma dhibayna soonka dhib kama soo gaarayn ama sunna ama farad xadiiska halkaa sanadkiisa ku soom badan faafdir afur marka soonka musaafirka mukhayar hadduu ruksada qaatana sax hadduu casiimada qaatana iyo waajibkii saaraa iska kor yeelana ayadana waa u asaxaysaa mashiyadii haddii la qaarna waxay dhaheen sunn waa sunno waxaan mashiyada qofka lagu xidhay laakiin riwaaya soo aroortay fii hada shahr uu yidhi bishan ayada aanoo socdo oo musaafir ah igu soo hagaagi wa rubamaa saadafanii hada shahr yani ramadaan riwaayadaasa cadaynaysa xataa ramadaanka in nabigu uu yihi in shita fasum wain shita faafdir wa hadduu kari karo oo labadaba iskugu mid yihiin baabu idaa saama ayaama fi ramadaana uma saafara qofka hadduu maalmo soom idaa saama ayaaman maalmo ayuu soomay muqiim isaga oo xadar ahoo ciddiisi jooga min ramadaan ayuu dhowr maalmood ciddiisi ku soomay uma saafara ramadaanka dhexdiisi bu haddana safar galay qofka asagaa xukunkii musaafirka miyuu qaadano fa ciddatu min ayaamin ukhar iyo ruksada miyuu qaadan mise maadaama oy bishii ramadaan isagoo xaadira u gashay xukunkii xadarka iyo qofka muqiimkaa xukunkiisi baa la marin yay khilaaf culimmada isku hayaan isku khilaafsan yihin ah, qaar baa waxay qabaan kolba haddiiba bishii u bilatay asagoo xaadira waa inuu xukunkii qofkii muaadir asagoo musaafira xataa waa soomaya faman shahida minkum shahra falyasumhu shahida macnaa xadara bishii ninkii ay ka soo xaadira oo ay u bilato asagoo xaadira falyasum ha soomo ah, hataa hadduu musaafir yaha u safro famashahidadaas ila meshi markay belanays waa xadir bu ahaay aar ahlicilmi laakiin waxay leeyihiin waxba dhibaata ma laha laa farqa inuu qof kale isagaa asagoo xadara bisha u belato oo ciddiisa joogo iyo asagoo musaafirta u belato kolba haddiiba safarba uu galo ruksadiibu qaadanayaa man kaana minkum mariidan o calaa safarin ayaddaas ayada qaarkood waa nasakday leeyihin laakiin taksiis iyo cumuum ayaa lagu yaa fiican in la yihaahdo marka faman shahida minkum shahrida falyasumidaas manka cumuumkaah kuwan dambe ay cilalkan dambe man kaana mariidan aw calaa safarin faciddatuntaas ayaa lagu khasisaya oo waa qad waa iska afuri karaa waa iska afuri karaa qala xadaثna cabdالlahi بn yusuf التmisi <clears throat> akhbarana malik بn anasi can ibni shihaab الzuhri can cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cutba can ibni cabaasi radي الlahu canهuma ana rasuula اllahi salى الlahu alيه alih wasalam kharaja ilaa makata nabiga maku u safray u baxay fii ramadaana bil ramadaan waa markii de fatu maka fatu maka ramadaan bay ahayd marki maka la furaay fasaama waa soomay markii hore dhexda uu sii socday intii hore xataa balaqa kadiid afdara markaa kadiid meesha la yidhahdo cusfaan u dhow markuu maraayo ayuu nabigu iska afuray faafdara annaasu dadkii waa afureen wuxuu yidhi cadowgi baan la kulmi rabnaa soomkaana inii fiican oo awooddiinni iyo xooggiinni iyo soo laabana ee cafan afurka inaad afurtaan oo soonka ka afurtaan iyo awooddiinni iyo cadowga iska baacin kartaan o iska celin kartaan marka dacfigii baa ina gelaya adigoo saa'imiina inaad dagaal haddana gashaane iska afura qaala abu cabdillahi walkadiid maaun bayna cusfaan wa waa meel biyo ahoo cusfaan iyo qudayd udhexaysa ayaa kadiid la dhahaa calaa wasni qudayd oo qadiid halkaa markaa wuxuu tusay nabiga calayh salaatu wasalaam markuu ka baxaya madiina bil ramadaan bay ahayd isagoo bishii ramadaan xadar u bilatay waa safray maca dalika safarka dhexdiisiibu haddana afuray nabiga sala allah alay wasalam marka wuxuu xoojinayaa musanifka madhab jamhuur madhab ljamhuur oo leh qofka hadduu xadar isagoo ah bisha u bilata xataa musaafirba hadduu yahay ruksadii waa qaadan karaa baabun kalfasli hmm. xadana cabdulahi bn yuusufin qaal xadana yaxya bnu xamzata can cabdiraxmaan bn yaziid bn jaabirin ana ismaaciil bn cubaydilah xadaa can umi darda umi darda asuqra taabiciyaddi wey radia allahu canha can abi darda ninkeedii abu darda ahaa saxaabigii jaliilka fuqahaai saxaabi buu kamid yahy abu darda wasmahu cuwaymir acijlaani radia allahu canhu qaal kharajnaa waan baxnay maca nabiyi sala lah alay slam nabig la socona fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaar kamida fii yowmin xaarin maalin kulbayneen safartaan ku jiray xataa yadacu rajulu xataa yadaca wuxuu dejin jiraa rajulu ninku yaddahu gacantiisa calaa ra'si madaxiisa koalka iyo qoraxda socoto wax laska dhiga dalaalin lama haysto meel la harsada male markaasaa qoraxda gacanta laga saaranaya gacanta ayuu madaxa saa u saaranaya qoraxda durta min shidat alxari kolalka daraadiisa wamaa fiina saa'imun wax sooma naguma jirin ilaa ma kaana min anabi sal slam ibnu rawaaxa cabdullahi ibnu rawaaxa iyo nabiga calayh salaatu wasalaam baa soomanaa inta kale waa iska afuuranaayeen ruqsadii bay qaateen nabiga alayh salaatu wasalaam saxaabigana waa soomanaayeen dhibaata marka ma laha qofki rabana waa soomi karaa kii rabana waa iska afuri karaa marka fatxu maka laguma dhigi karaa marka tan ayada oo oh, waa safar kale waa safar kale ee fatxu maka ma aha ayib inay eh, waxaa dhici kartaa la yihi beder leanna fatxu maka waxaynu u noqon karin cabdullah bin rawaxa radi allahu canhu fatxu maka ka hor buu dhintay qaswat lmu'ta qabla fatxu maka bay ahayd marka fatxu maka mana ka qayb gelin Ah, sushida radia allahu canhu ardaa marka beder bay aheyd ma ahe eh, beder haddii la dhahana saxaabiga xadiidka warinaya abu dardaa beder ma soo islaamin xilligaas laakiin min maraasiili saxaabay noqon kartaayo saxaabadu ka warin karaa ama nabiga alayh isalaatu wasalaam uu ka maqli karaa laazim maaha inuu ka qayb galo oo safarta la socday inkasta oo kharajnaa maca nabiyidaasi hadda ayba ku caddahay laakiin inuu saxaabada nabiga u tiirinaayo xoogu takalufna waa ku jiraaye calaa kuli xaal safar kalena waa dhici kartaa safar kalena waa noqon kartaa safarada waa badnaayeen baabu qowli nabiy sala allahu alay wasalam nabiga hadalkiisii uu ku saabsan yahay liman qofkii dullila alayhi loo hadheeyey ninkii loo dallaalimeeyey intuu dhacay oo diiday washtada alxaru kuleelkii uu ku daraaday isagoo sooman oo safar lagu jiro oo deena kuleel daran intuu ku dhacay buu diiday oo siriray waa dhacay laysa min albiri siyaamu fi safar waa kii dhihi jir nabig alay slam biriga aad raadinaysaan kuma jiro asoomu soon la sooma fi safari safar biri ka maaha waa goorma de xaaladan o kale markay tahay wey si loo jamciyo axaadiista hadduuna biri ahayn musaafirka inuu soomo nabiga alayh salaam baan soomayn saxaabadiisaan soomayn ee waxaa weeyaan soonka mashaqada heerkan gaarsiinaya qofka waddadii dhexdeeda uu iskaga dhacaayo inuu saa isku cadaabo asagoo ilaahay rukso siiyey biri iyo samafal kuma jiro marka waa nooco waxa weeyaan eh, taan waa cibaadadood isku adkaysay wey walan yushaad diin axadu ilaa halabah xadaana aadam bn abi yaasi qaal xadaana shucba bn xajaaj qaal xadaana maxamed bn cabdiraxmaan alansaari qaala samictu muxamed ibnu camr ibn xasan ibnu caliy ayaa maqlay buu yidhi can jaabir bni cabdilah isagoo ka warinaayey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasul lah sal slam fii safarin nabiga safar buu ku jiray faraa wuxuu arkay zixaaman dad musdaxima dad isceriiryaaya oo meel ku aruursan oo isceriiryaaya meel wax fiirinaya nin walba fiiriyu rabaa markaasa laisceriiryaya warajulu nina warajula nina waxaa rajulu nina qabulila calayhi nin loo hareeyey oo dalaalin loo dhigay dadkana ay ku tuursan yihiin faqaala maa haada kan muxuu ahaa maxaa dhacay faqaaluu waxay dhn saaimu waa soomanaayo markaasuu soonkii wadi waayo halkan kusirra ku dhacay faqaala laysa min albiri biriga kamid maaha asoomu soom fi safar la soomo marka kaas waxaa lagu xumbaaray soomka mashaqada kaa soo gaarayso kaasa lagu xumbaaray baabuma lam yacib lam yacib asxaabu nabiy nabiga saxaabadiisa maynan ceebeynin bacdun barkood bacdan barka kale fii soomi hadday soomeen qaarkood iyo walifdaari kuwa kale hadday afureen kii afuray iyo kii soomay mid midka kale wax ka sheegay ma laha lianna midna ruksadii buu qaatay oo faciddatu min ayaami ukhar buu qaatay midna caziimadii oo bishii ramadaan aheedoo maaratay waajibkaheed ee saaraa faman shahida minkum shaara falyasum iyo waan tasumuu khayra lakum iyo xadaثana cabdالlah bn maslmة الqacnabi can maliki can xumayd طawiil can anas bn malik radi الlahu canhu qaala kuna nusaafiru maca الnabiy salى الlah alيه wasalam nabiga maciisaan safriyeynay falam yacibu saa'imu mid midka sooman ma ceebeynaynin cala lmufdiri kii afuraa wala mfdiru culaysna ay ku tahay soonkaasi inuu afuro weliba dadkoo arkaaya ayaa fiican xadaثna muسى بن ismاعيiل تbudki qال xadaثna abu cawاn الوضاح بن cabd اللah عن maنصوr بن معتmr عن مجاهد بن jبr عن طاوuس بن kayسان اليmاني عن iبن cabاsi رضي الله عنهma cبدالله بن cabاs qاaل khرجa رasuل الlahi صل sلم baa baxay min الmadينةi ilىa maka maka u baxay waa fatxu maka fasaama waa soomay warta hore xatىa balqa cusfaan inuu ka gaaray cusfaan kadiid waan kaan soo maray marow bayna qudayd wa cusfaan ثuma dacaa bimaain biyo ayuu nabigu u yeedhay war biyo keena buu yihi farafacahu ilىa yadi rafacahu waa kor yeelay nabiga alayh الsalaatu wasalaam ilaa yaddii gacantiisiibuu kor u taagay rafaca almaaa biyi buu kor u taagay ilaa yaddii gacantiibuu usoo dhiibay buu ka wadaa kadibna de rafac kor buu u taagay liyaraahu naasu si dadkay u arkaan faafطara waa afuray wuxuu la arkay waliba casr baa la joogay xataa kadib marka imaamka uu ka soo galayna waa afurana salى الlahu alيه waalih wasalam saxaabada isku yar adkeeyey oo ayagoon tabar haynin isku yar adkeeyeyna ulaika alcusaat waa kii dhihi jir waa canaantay laysa min albiri bay soo galeen wdalika fi ramadaan ramadaan baheed fakaana ibn cabaas radi alahu canhuma yaqul wuxuu dhihi jiray qad saama rasuulula waa soomay markii xaaladu iska sahlanayd wa afdara waa furay markii kalena faman shaaa qofkii raba saama ha sooma hadduu kari karo waman shaa qofkii rabana afdar ha iska hafuro baabun wacala aladiina yutiiquuna fidya dadka kari kara inay soomaan fidya intay iska bixiyaan ha iska afuraano waa la nasakhay awalkii hore tadarujkii tadaruj fi tashriic soonku sidiisaba wuxuu ahaa maraaxil bu kuso tadaruj bu ku yimi yani qaybo iyo sibu marka hore hal mara ku imaan tadaruj waxaa ka mid ahaa iyo maraaxishu soo maray in qofka isagoo awood leh intuu masaakiin iska quudiy iska afuro aayadda marka ma la nasakhay ibn cabaas wuxuu lama nasakhine waa muxkame cumuumkii baa wax laga reebay laga soo saaray waxaa laga soo bixiyey oo soo haray oo baaqi oo hadda muxkuma ashaykhu alkabiir alfani odayga qofka duqayo odayga ihiyo qofka maaragtay eh, haweenayda kuwaasaa yaa laga soo reebay ah, xaamilada iyo waxaa lala yudiiquna fidya eh, fidyatun fidyay bixinayaan kuwa keri karin marad oo aan rajo laga qabin caafimaadkiisa inta badanna daahirka ah iyo odaynimo iyo duqnimo aan weli xiskiina tegin iyo caqligi qofka waa jawaabki waa oday aan soomi karin dadka noocaasa fidyatu dacam miskiin yudawiquuna marka waxaa weeyaan mashaqo iyo dhibaata ka soo gaarayso yudawiquuna qaarkood e, e, e, akriyeen yani mashaqo ka soo gaarayso fidyatu dacam miskiin qaala ibnu cumar wasalama bn akwac cabdullahi bn cumar iyo salama bn akwac waxay dhaheen ayagu nasakathaa aayaddan waxaa nasakday in intaad fidya iska bixiso iska afuri karto shahru ramadaan aladi unzila fiihi اlqur'an hudan linnaas وbayinaati min alhuda wاlfurqaan ayaddaasa nasakday shaahidku waxaa weeyaan faman shahida minkum shahra falyasum ninkii bisha ramadaan usoo gasho oo xaadiro falyasum ha soom waxaase laga soo reebay waman kaana mariidan aw calىa safar fi cidda min ayaam ukar laakiin qof kari kara wala ladina yutiiquuna maanta ma deliishanayo marka waa la nasakay ibn cabaas wuxuu le maya waaa int waa la nasakhay qofkaas intaas waa laga waa taksiis baa lagu fasiraya naski ma aha waxaa laga soo reebay asheikh اkabiir odaygii yuriid اllahu bikum اlyusra buu ilahay nana doonaya walaa yuriidu bikum اcusra culays inama doonaya walitukmilu cidda bishan ad dhamaystirtaan walitukabiru اllah calى ma hadaakum walacalakum tashkuruun wa qaala ibnu numayr wuxuu yihi waan ogaanay shaahidka aayadda walaa yutiiquunahu iyo khilaafka ka jaagan waa la nasakhay iyo ma ahee muxkam weeyaan bayn saxaaba saxaabada dhexdooda khilaafka ka taagan yahay radwan allah calayhim waana fahmkoodii ku kala tegey wa qaala ibnu numayr wuxuu yihi xadaana acmash qaar xataa culumada kamida taksiiskay naski ku magacaabaan taksiiska ayay nask ku magacaabaan lannahu caamka afraaddiisa qaar kamid la tuuray oon lagu dhaqmaynin naskuna wuxuu ahaa rafcu xukmin saabiqin bixukmin laaxiqin ayuu ahaa marka halkaas iska shabahaan man kaana mariidan calaa safarin facidat min ayaami ukar yuri cafwan وqاaل iبن نmayr وxuu yihi xadثna أعمش xadثna cمر بن mرة xadثna iبن أbي ليلى cبدiرحمن wey xadثna أصحاaب محمdi صلى الله عليه وسلم صحaaba badan buu la kulmay cبدiرحمن بن أbي ليلى taaبici كبيr wey أصxaabtii nabiga kol haduu ku yihi جahaaladaas magacooda aan la sheegin waxba kuma dhibaysa xadiidku mawصuل buu ku yahay waa ku taxan yahay naزla رamaضاanu faشhaqa عalayhim waxay ii sheegeen in naزla رamaضاan bishii رamaضاan ay soo degtay fashaqa caleyhi markaasuu dhibay waxay u barteen in lemeehe in bil ramadaan la wada soomo yoomu caashuuraa iyo may soomi jireen marka way ku yar adkaatay fa kaana wuxuu ahaa markaa waaba yar fudeeyeyo man acama qofkii cunto quudiyaa kula yowmi maalin walba miskiina miskiin siiyaa hal bud abaa laga mud siiyaa tarakasooba wuu iskaga tegi jiray oo miman dadka yudiiquuna kari kara way kari karaan laakiin xoogow mashaqa ka helaysa marka intay miskiin quudiyaan bay iska afurayaan wa rukhisa lahum fii dalika arrinkaasaa loo ogolaaday fa nasakathaa aayadaas al ladiina diiquuna fid aam miskiinadaas waxaa nasakday wa an tasumuu khayru lakum marka an tasuumuu khayru lakum taas waa afdaliyaday sheegtay laakiin nasakha wuxuu ku cad yahay lilqaa'iliina kuwa leh faman shahida minkum shaara falisumu taas way nasakha ama wa an tasumuu khayru lakum ta waxaa weyaan waa marxalo udhexaysa in laiska afuro iyo wujuubkii marka waxaa la yihi al ladiina diiquuna fid aam miskiin iska iska afuro miskiin quudiya haddana waa wa an tasum inaad soontaan baa ini fiican waa afdaliya kadib haddana waxaa la man shahida minkum shahra falyasumu nasakhu markaasu imaanaya qolada leh sidaas ee nasakha qabta fa umiruu bisoomi soom baa marka la amray xadaثana cayaash ibn waliid الرaqam qaal xadaثana cabdالlah clى qaal xadaثana cubayd الlahi can naafic can ibni cmar radi allahu canهuma qarأa fidaة dacaam masaakiina buu akriyey saasuu akriyey fidaة dacaam masaakiina qaal hiya mansuka waa la nasakhay ma qira qirada ma ya ya fidatu acaamu masaakiina sooma qoro mqirada maxay tahay awey raggii qurada sheekh haliil aw <clears throat> ah. miskiin baan qorin day masaakiinadan waa tan way qoran tahay ma qira oo qirada mashhuurka ah aw sheekh haliil iyo sheekh cali ma hadlaan dayib noo faa'iideeya dayib ma jirtaa qiradaas mise waa shaada dayib kule waad garanaysaan waa iska aamusteen markaad noo sheegi doonta baabu mataa yuqdaa qadaa ramadaan hmm? wuxuu ku saabsan yahay mataa goormaa yuqdaa la qadayn qadaa ramadaan ramadaanka qadihiisa goormaa la qadaynayaa yacni hadduu qofka ramadaankii u afuro goormuu qadayn qada ilan waa amar faciddatun baa la yidhi faciddatun min ayaamin ukar fa calayhi cidda soo saa maha masdarun yanuuma can mxuu ahaa amarkan masder bu masderka naayib wuxuu ka yahay amarkii amarkii buu naayib ka yahay faciddatun fa calayhi cidda min ayaamin ukar amarkaa marka lays amray ma fawr ba mise waa taraakhi halkaas wala boday marka musanifku wuxuu u baabaysanaya waxaa weeyaan masaladan amarka sidiisuba haddii laiska idlaaqo ma fawr buu keenaa oo markaad maalmihii aad afurtay musaafir baadeed waa ka imaatay mariid baad waad caafimaadday markaa faciddatun miya bilaabani mise waa taraakhi oo dib baa u igan kartaa wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi laa ba'sa dhib ma laha an yufaraqa inuu kala geeyo maalmo toban beri aa dhaaftay tobankii beri waa kala geen karaa maalin buu soomi maalmu iska afuri liqowlihi tacaala faciddatu min ayaamin ukhar maxaa yeele ayaam ukhar baa la iska yidhi ayaamahaas marka waxay ku dhacayaan hadday mutafaricii kala tegsan yihiin hadday xiriiraan wa qaala saciid musayib fii sawmi shahri fii sawmi cashri cashru dilxija ku wadaaye cashru dilxija soomkeedii baa saciid musayib la weydiiyey markaasu wuxuu yidhi laa yaslixu ma haboona an yabdaa qofka inuu ku bilaabo biramadaan laa yaslix xataa yabdaa biramadaan ah, asagoo lagu leeyahay ramadaan waajib oo qadaa lagu leeyahay cashru dilxija inuu sooma ma haboona buu leeyahy waajibka hormari waajibka ka hormary laa yaslu xataa yabda biramadaan ee ramadaan ku bilaabo oo ramadaankii lagu lahaa qabaha askala imaado marka haddii dafawr la yidhaahdo ama de waajib iyo sunno waajibka la hormarinayaa laakiin qaar waa leeyihiin waajibka muwasac hadduu yahay wixii markaa ku dhaafayo waad ka hormarin karta wa qaala ibraahim ibraahim naka wuxuu hi idaa farata qofka hadduu ka gaabiyo taqsiir bulabi iyo tafriid iyo gaabin xata jaa ramadaanu asagoo kari karo inuu qaba dib iskaga dhigay ilaa ramadaanu aakharu ramadaan kale uu ka yimid yasuumuhuma labadii ramadaanba waa lagu leehay midkaa markaas imaaday ee usoo galay ee labaad waktigiisii buu joogaya adaan wuu soomi kadibna kii kale qadaan wuu la imaanaya idcaam lagu leeyahay maya wuxuu le walam yara calayhi idcaaman wax quudin ahna muuna arkin waxba ma quudinayo ee maalmihii kale maalmihii muu qadayn xataa ramadaan kale usoo galo wayudkaru can abi hurayrata mursala xadii mursal ibnu cabaas anahu yucam anahu yudcim inuu quudinayo qaar baa waay maya cuntuu bixinaya maadaama ramadaan kale usoo galay qado iyo cunto la siiyey yo iskuu geyn lanna qofkaasi waa muqasir waa gaabiyey walam yadkur lahu taala walam yadkur illaahu bukhaari baa soo galay fiqihiisi wuxuu leeyahay walam yadkur ilah ilahay ma sheegin tacaala alidcaama idcaam ilahay ma sheegin ah, waa iska ijtihaad cuntuu soomi cuntona waa bixini ijtihaad wey cunto ilahay ma sheegin inamaa qaala wuxuu yii un ilaahay facidatu min ayaamin ukhar ah, qofka hadduuba ah qado lagu leeyahay qadadiisa facidda u weyaan waxa lagu leeyahy muxuu yahay facidda ah, ee faacaamun faciddatun wadacaaman lama dhihin halkaasu markaa marka alaa kuli xaal masaladan waa laba masalo oo tataabuca in la xiriiriyo qaar ahlulcilmi kamida way qabaan tataabuc waxay leeyihiin in la xiriiriyo ilxaaqi sifat alqada bisifati aladaa ilxaaq sifat alqada bisifat aladaa markuu ramadaanku uu adda ahaa soo mutataabic may aheen qadahana xiriiri qaarna waxay leeyihin maya maadaama oo muwasac eh, uu yahay wakti dheer u haysto fa ciddatunna ayaddu ay tiri tataabucna ayna sheegin maalma u kala tagsan ayuu la imaan karaa maalma kala tagsan waa la imaan karaa nacam idcaamkii sooma aha ijtihaad weeye ee daliil iyo nas looma hayo xadaثana axmed bn yunis qaal xadaثana zuhayr zuhayr bn mucaawiyat aljucfi wey can yaxya ibn saciid alansaari can abi salamata zuhri qaala samictu caaishaةa radi allah anha taqul kaana yakunu calaya sowm soom baa laygu lahaan jiray min ramadaana ramadaana bishi ramadaan hadee waa caado iyo waxbaa dhacaya haweenkii markaa ramadaankii maalmaan afuraya qadaa laygu yeelan fama astadiicu ma keri karin an aqdiyahu inaan qaldayo ila fi shacbaana shacbaan mooyeene karid la-aanta waxay ka wadaa nabiga alayh salaam bay ilaalinaysaa qaala yaxya ashuklu min annabiy shukliga ay nabiga ka mashquulayso oo binabiyi nabiga alay slam ay ku mashquulsan tahay ayaa reebaya inay qadihii ay markaaba qadayso shacbaan bay la sugi shacbaan markay la sugayso maxaa soo soo shuqulkii ma jiro oo nabiga ka mashquulilayso ma jiro laba laba dhowr shayba waa lagu jawaabaayo midda koobaad horta nabiga shacbaan buu badin jiray soonka nabigaa soomi jiray bisha shacbaan kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan wax yar mooyeene nabiga soonkiisii raaci jirtay oo la soomi jirtay sala allah aleh ali wasalam waxaa kale hadda waajibkii muwasac ahaa ee kow iyo toban bilood ama toban bilood la haystay hadda mudayiq buu noqday shacbaan haddii ramadaan baa soo galaya in la gaarsiiye ramadaanna ma banaana marka hadduu waajib mudayiqa uu gaaray waajibka mudayiqa ah ee ilaahay uu kugu leeyahay subxaanahu wa tacaala ee xaqa alla ah iyo xaqa nabiga sala allah alay wasalam ka alla la hormarinaya fadaynu laa yaxaqu an yuqdaadi weeyaan baabulxaaidi tatruku sooma wasalaad haweeneyda xaa'idadaheed soon iyo salaadba way ka tegeysaa mana salaadayso mana soomayso haddii caadaba ku dhaco kamana ansaxayo maanic wey mawaanic soom wasalaad weeyaano kama ansaxaayo hadda isku dayda xataa wa qaala abu zinaad ina sunana sunooyinka iyo dariiqada shareecada wa wujuuhulxaqi xaqa wadooyinkiisa lataatii sunankaa waxay ku imaani kaiiran in fara badan calaa khilaafi ra'yi ra'yiga iyo caqal iyo dadka bini aadamka caqligiisa wax khilaafsan haddaad tirada caqliga ayaan wax ku wadwadi marar badan waxaad arkaysaa shareecada sunankeeda iyo duruqdeeda caqligeena waa khilaafsan yihi marka caqligu xakam ma noqdee naqliga iyo daliilka ayaa xakama marka waxaa la rabaa in daliilka la hormariyo maxaa yeelay arintan markaa soonkii iyo salaaddii salaaddaa iya ka ahamsan soon iyo salaad salaaddaa ka muhiimsan kategideeda waaba lagu gaaloobaaba wamaca daalika qadahi haweenka salaada intay caadada qabtay qadee lama dhahayo soonkiisa way qadayn marka caqligii war soonkaaba salaadaaba ka xoog badana ha dhihin shareecada siday taa u qaado wuxuu ishaarayaa oo lamid ah hadalkii cali radia allahu canhu low kaana diinu bira'yi lakaana masxu bail اkufi wlaa min aclaah lakaana masxu bail اkufi wlaa min aclaah kufka marka la masaxayo hoos iyo korkee caqliga keeni karaa in la nadiifiyo meeshan carada taabanaysaa fiican in la nadiifiyo soo maa laakiin masaladu maaha raytu rasul sal sl yansuxu calaa kufay korkuu ka masaxay rasulka sal slam bu ali ina sunana wujuh اlxaqi lataati kaiira in badan calaa khilaafi ra'yi bay ku imaan famaa yajidu lmuslimuuna buddan muslimiintu ma helaayaan marka buddan maaran min itibaaca inay raacaan in la raaco samicnaa waadacna la yidhaahdo caqligaada ha waafaqay waafaqine waad ku khasbantahay marka samicnaa waadacna ayib min dalika waxaa kamid ah arrimaha caqliga haddii loo bandhigo ay fasaadayso ana taqdi siyaama soom bay qadayn walaa taqdi salaa salaadana ma qadaynayso salaadana ka muhiimsan soonka laakiin cilay sheegayaan culimmada waxay leeyihiin salaadu way soo noqnoqonaysaa toddoba beri haddii caadada gabadha hayso maalin walbaba shan salaadood ay ka tagto toddoba meelood min shan intaasay salaada ka tegeysa marka haddii la yidhahdo bil walbana marbuu kudhici aayada ku dhici bil walbaba toddobadaas maalmood ee ka tagta min shan salaadooda qadee mashaqe iyo xaraj ayaa ka dhalanaya ilahina wuxuu leeyahay yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra waana cusri cusrigaasaa la kor yeelay laakiin soomku de saddexdii beri ama toddobadii beri kow iyo toban bilood bay haysataa iska haltuuran kartaa way haltuuran a halba iskaga soomi waa ka dhamaan qaala xadaana ibn abi maryam qaala xadaana maxamed bnu jacfar qaala xadaana zayd zaydka waa zayd bin cabdilaahi ibnu sacd alcaamiliy cafwan eh, zayd ibnu aslam ciyaalkaasaa ibn cabdilaahi alcaamiri ah ama zayd waa zayd bnu aslam can ciyaad ciyaad bn cabdilaahi alcaamiri ibnu sacd can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sal slm wuxuu yidhi alaysa idaa xaadad markii haweenayda caado ku dhacdo xaysha miyaynan ahayn lam tusalli taan salaadin walam tasum aan soomin markuu nabiga alay salam uu yihi naaqisaat اdiin in diinta in badanoo raggu ay shaqaynayaan oo cibaadaysan oo daacaysan idinkaas ka fadhidaan oo maxaa nusqaanta xagga soo gaadha wax ilahay ku jibilay oo ku abuuray maba cibaadaysan karaan haddii ayaga xaggooda maaha laakiin inta qof tukanayo cibaadaysan iyo qof aan cibaadaysanayo isku ma noqonayaan xataa haddii niyaddooda laga abaalmariyo ficilkii iyo niyaddii qofka isku darsaday ma gaari karaan ma gaari karaan markaasuu nabigu wuxuu yidhi markay dhaheen see ku dhacday diinyaridu idaa xaalad lam tusalli walam tasum toddoba beri bayna salaad iyo soon midna la imaanayn <clears throat> oo dadkii raggiina ay la imaanayaan Ah, walam taqra alqur'aan muuna raacinin rasuulka aleyh isalatu wasalaam walam taqra alqur'aan qur'anku way iska akrin karaan ilana way iska dareerin karaane fadalika nuqsaanu diiniha diinteeda nusqaanta ka soo dhaadhay ee ragga ay la dhaadhaafeen halkaa weeye wallahu aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed